bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaةu wالsalaam عalى rasuuli اllahi وalih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa cashirkii tobnaad ee ka mid ah min kitaab صifaةi salaaة الnabiy min atakbiiri ilى الtasliimi kaأnaka taraah qaala الشhaykhu raximah اllahu taعaalى wujuub الطmaaniinaةi fi الrukuuc wuxuu baab yahay in lagu xasilo rukuucdu inay waajib tahay wujuubu طumaaniina xasiliddu waajibnimadkeedii fi rukuuci rukuucda gudaheeda lagu xasilo intii yarayda marka gundhiga ahayd sidaa inoo dhigan ee ah in rukuucdu lagu xasilo inay waajib tahay waa sida culummadu ay u badan yihiin culimmada badankood siday qabaan baa sidaa ah waxaa khilaafay xanafiyada xanafiyadu waxay leeyihiin rukuucda ayaa waajib ah in la rukuuco waa waajib laakiin in lagu xasilo waajib ma aha sidaasay xanafiyadu qabaan madhabka afraad ee madaahibta arbacada ah madhabkooda xanafiyadu wuxuu ku duldhisan yahay laba qaacido oo usuuli ah mid ayagaa la gooyo noqday midna waa la wadaagaa midda la wadaaga aan ku horayno waxaa weeye qaacidadaasi alxukmu aw اlamru اlmucallaqu bismin yaqtadi اlikhtisaara calى awaa'ilihi wالzaa'idu calayhi ima manduubun aw saaqiطun qaacidadii la odhan jiray wey haddii xukm sharci ah ama amar lagu xidho magac alamru almucallaqu bismin yqtadi الاkhtisaara calى awaa'ilihi wالzaa'idu calayhi ima manduubun aw saaqit amarka lagu xidhay magac maxaa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu baa la yidhi xanafiyo rukuucaa la yidhi waxaana la amray inaanu rukuucno hadday sidaa tahay waxay dhn waxaa waajib nuga ah inaan la nimaadno waxa ugu yar ee rukuuc la odhan karo curfi ama luqo oo foorarsi ah ruuxa hadduu foorarsado kadibna markiiba uu boodo waxay leeyihiin luqa ahaan waa rukuuc curfi iyo dhaqan iyo caada ahaanna waa rukuuc oo marka saa lagu fiiriyo waxaa la odhan hebel waa foorarsaday caadada iyo curfiga ilarag haddii la xisaabahayo ee luqa ahaanna waa la odhan rukuucdu waa alinxinaa marka halkaas way ku dhageen waxay dhaheen marka intaasaa waajib nagu ah طumaaniinadu marka waa zaa'idun calى اlsmi اlmucallaqi biاlamr طumaaniinadii xasiloonadu waxay dheeraad ka tahay wixii rukuuc la odhan jiray luqatan ama caadiyo curfi warka xanafiya waad fahanteen baan u malay marka umaaniinadu ama waxay dhaheen waa sunno iyo manduub ilan waa zaa'id ama waa wayba dhacaysaaba labadaa qodob bay taagan yihiin waxay ku xoojiyeen oo yidhaahdeen walaslu baraa'atu dima waxaana asal ah in ruuxa muslimka dimadiisa aan wax lagu lahayn bimacnaa mas-uuliyadaadu inuusan saarayn waxaan rukuuc ka ahayn baa asal ah inaad xasilooni aad tirahda waajib ku saaran oo soo kordhay weeye asalkii dimadaydu inay berita waxba aanan qabin oo waxbaan layga rabin bay ka hor imanaysaa qaacidadaas iyo asalkaas isku dhufteen waxay dhaheen marka aطmaniinatu laysat biwaajiba xanafiya warkooda waas taa waxaa laga yidhi kama hadlayno baxigeennu ma aha la waad qumantihiin oo طumaaniino iyo rukuuc iyo wilaayo iyo hurdo asmaadaa lagu xidha axkaamta ama amarku ku xidhmay waxa oogu yarbaa xukumka ku hirgelaya ninkii ka badiyana zaada khayran wey laakiin waxaan idinku haysanaa rukuucduu sharcigu sheegay rukuucdaan ka hadlayna waa arukuuc sharci rukuucdii nebi maxamed ka hadlay ee shareecadu nafartay baa laga hadlahayaa rukuucdu luqada kama hadlayn wax curfi iyo caado rukuuc loo yaqaana kama hadlayn waxaanu ka hadlaynaa rukuucdii nabi maxamed ummadda uu amray ee uu tusay ee salluu kamaa ra'aytumni usalli uu yidhi ee musu'i salaatii nabigu uu yidhi salli fa innaka lam tusalli ee abi xumaydin saacidi uu tilmaamay saxaabi walba oo nabi maxamed salaadiisii ka warramana uu caddeeyey nabiguna ummadda faray ninkii la imaan waayeyna uu ka yidhi salaadaadu ma asixin war rukuucdaasi ma gubgubbay ahayd iyo foorarsi laga ordahayo mise lagu xasilaayay ahayd marka waa laga gar leeyahay waxaa leey waa idin sallina qaacidadu laakiin markuu geel loo heysay goryo haystaa weeye marka meel kalead aadeen baa le waxaan isku haynaa arukuuc asharci taasi marka waa iska dhammaatay ama qaacidadu waa qaacida musalama qaacida qaacida usuula musalama weeye haddii nebigu uu yidhi sal lay slam hurdadu weysaday jebisaa haddaad lix saac jiifto iyo haddaad saacad jiifto iyo haddaad toban daqiiqo gamaado kulli waa maxay hurdo wey kulligeed weysaduna waa jebinaysaa leanna waa xugum mucallaqa biismin oo noomka ah hurdada ah yaqtadi اliqtisaara calaa awaa'ilih bidaayaadkiisaa kugu filan shareecadu hadday tidhi gaaladayaan laga weli dhagani ninka ka weli waa ku gaaloobahayaa waxaa oogu yar ee wilaayo noqdaad ku gaaloobi baashi ku dhufleeyo baybaya kiciyo oon diyaarada kiciyo oo qoyskii hawiye aan gumaado shardi ma ah in yar baad kaga bixi daaradda daaqadda kaga baxaysa taasi waa qaacido musallamo ah marka laga sii hadli maayo hadduu sharcigu yidhi muxuu ahaayey kaadi baa weysida jebisa baaldi haddaan kaaji hadday tis iga soo tidhahda ka warrama tan istaagaan baaldi dhan litir baan kaaja amaanoo iska dhaagaynin bay in yar iga soo booday dhibic yar baa soo dhacday weysada ma jabto mise ma jabin way yar tahay waa yaroo tis eh dhibic weeye ninkii baaldi kaajiyey ninkii dhibic kaajiyey waa isku mid maxaa yeelay waa xugum lagu xidhay ismi ismi le albowl mar walbo bowl la helo ama ha badnaado kaadi ama ha yaraato ama ha badnaato waxay jebisay weysada macnaha marka qaacidadu ay sheegaan xanafiyo waa qaacida musalaba cinda ahli usuul khilaaf raakabatagna waxaa lagu haystaa maan bareye maan bilaal weeye idinkuna waxaad ka hadasheen bale yahow rukuuc luqawi iyo curfi annagu waxaan ka hadalnay rukuucda nebi maxamed noo diray ilaahayna na faray taasi waa laga waa laga garleeya qaacida labaad ay ku aadeen waxaa weeye qumaaninada ku diideen aziyaadatu cala annasi naskun naska qur'aanka ee soo arooray in wax laga kordhiyo axaadiid intay timaado ay wax ku darta lama ogolo bay yidhaahdeen hal mar baan ogol lahay waa in xadiidka wax kordhinaya uu yahay xadiid mutawaatir oo qur-aanka nasakhi kara ama daliilka wax kordhinaya aayad qur-aan oo kale ay tahay aayad qur-aan aayadda u dhigantay hadday timaado kororsiimihii waan yeelanaa bay dheh xadiid mutawaatira oo qur-aanka la awooda hadduu yimaadana waan yeelaynaa laakiin khabar اlaxaad nas qur'aana wuxuu sheegay xukumuu sheegay inuu wax ku daro ma yeelayno lanna waa naskhi xaggay naskhi ka tahay dheh yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu baa la yidhi daahirka naska ama iطlaaqiisa haddaanu qadanay dhaheen wax walbo rukuuc lagu sheego ilaah in lagu caabudi karo oo salaaduna kaaga asxibaa iطlaaqa nasku keenay qur'aaniga xadiid baa wuxuu ihi xataa tadma'ina raakican xadiidkan mutawaatir ma ay dhaheen wuxuu ka aayaddii daahirkeedii ilaaqeedii wuu nasakhahayaa oo see u nasakhi aayadda laga fahmay ninkii uun la yimaada wax lagu sheego rukuuc inay lugtiisa horay tahay oo fasaxan yahay xadiidku wuxuu hi maya ii taagan xataa tadma'ina raakica idan wuxuu la yimid xugum ka dheeraad ah aayaddu fasax bixisay miyaan soo soconnaa haddaba marka waxaa fooda isgashay dheen xadiidkii iyo nas iyo aayadda qur-aankayd waziyaatu cala annasi naskun falaa yunsakhu biاlqur'aani ilaa biqur'aanin aw bikhabarin qadciya mutawaatir waxaad meesha la joogtaanna waxaa la yidhi jumhuuray waa khabar اlaaxaad ma ana yeelin bay dheheen qaacidada aydna waa qaacido ay ayagu khaas la yihiin jumhuur usuuliyiin wa ahli cilm waxay leeyihin laysat iziyaadatu cala الnasi naskhan naska in wax lagu kordhiya naskhi ma aha ee waxaa weeye asalka hore wax lagu biirin caano ragaad maxaa leeyahy caanaydaadii caqdi ragad waa la urushay shareecadu wa qur'aanan faraqnaahu litaqra'u cala annaasi calaa muktin wa nazalnaahu tanziilan hawshu way kordhaysay iimaankaa kordhahay way biiraysay shareecada ilaa ay soo degto alyawma akmaltu lakum xisaab noo socdaa la wadaadadu meel kale aadeeri xisaabihii socday baan haddana waxaa leeyahy xataa tadma'ina nasigaad la ordaysaan muxuu yihi horta qaacidada waxaa le waa qaacidaan idinka yeelin ma aaminsanayn haddaama idiin dayno waxaan leenahay baabku baab naskh ma ah waa min baab tabyiin اlmujmal wa taqyiid اlmuطlaq yaa ayuha aladiina aamanu rkacuu wasjuduu see nabi allow loo sujuudoo loo rukuci xataa taطma'ina saajidan wa taطma'ina raakica nabi maxamed baa caddeeyey allana wuxuu ka yidhi waanzalna ilayka dikra litubayina linaasi maa nuzila ilayhim nabiguna wuxuu yidhi salluu kamaa usalli marka waa nabigu rukuucdu buu sharxo caddeeyey naskiba ma aha ama ilaaqii buu qayday ama mujmalkii buu caddeeyey baabku baab naskiba maaha baab ziyaadana ma aha rukuucda lagu diray iyo mafhuumkii sujuudda lagu diray buu subanahu kuu sharxay waa min baab sharxi almubham aw tabyiin اlmujmal weeyaane meesha nasimaya labada asal ba iyagu galaan labaduna sidaasaa laga yidhi marka aan madka matniga kaxeey intaas waad fahanteen baan u malay wa kaana sala allahu calayh ali wasalam yadma'inu kii xasilu ahaa fii ku xasila wa amara bihi tuma'ninadiina wuxuu faray almuusi'a salaatahu ninkii salaadiisii bi'inayay kamaa salafa sidii soo hormartay awal fasli saabiq ay fii awali fasli saabiq fasalkii u horreeyey awalkiis aan ku soo sheegnay haddaad rukuucdo waa inaad ku xasisho oo degto oo dhaqdhaqaaqii aad kor kaga timid meeshu uu ka baxo oo ruknigan labaadad gashay ee rukuucda ah si fiican aad uga xasisho wa kaana yaquulu wuxuu odhan jira suubano atimu rukuuca wasujuuda sujuudda iyo rukuucda dhammaystira fawaladii nafsii biyadihi allaha naftaydu gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay innii anigu la araakum min bacdi dahri ay min waraa'i dahri xagga dambaan idinka arka anoo sii jeeda yaan dhabarka idinka arkahaya salaadaad beenaysaan idaa maa rakactum markaad rukuucdaan wa idaa maa sajadtum markaad sujuuddaan yacni is-ilaaliya wey haddaad maxamed ima arkay baasha maqluubiya waan idiin jeedaa wey haddaan sii jeedsado dhabarkaan idinka arka haddaan soo jeedana indhahaabaan taagahaya marka hala is ilaaliyo ninkaan asagu salaaddiisa ilaashayna ilaahay ka xishoonaynin aniga hayga xishooden aadamaha dad baa ka xishooday aragtida nabigu asagoo sii jeeda uu dhabarka wax ka arki jiray wa min khasaaisihi fi salawaat bay wadaada badankood maraan markuu nabigu salaada gelayo sufuufta ay daba taagan yihiin bay khaas ayd wadaaddaa yidhi lann nabigaa qayday oo yidhi bay idaa ma rakactum wa idaa ma sajadtum wadaadana waxay dheen maya mutlaq bay ahayd oo hadduu bannaan joogay hadduu salaad ku jiraba dhabarka iyo horeyba dadka waa ka arki jiray inay khaas ahayd salaadaha khaas ku ahayd baa yaad moodaa inay roon tahay wاlcilmu cind اllah wa ra'aa rajulan buu nabigu arkay laa yutimu rukuucahu rukuucdiisa aan dhammaystiraynin wayanquru kawinaya fii sujuudihi sujuudiisa gubgubsiinhaya wahuwa yusalli asagoo tukanaya sujuuddiiba maada inuu shimbir midho guranaysa ama digaag badar meel ka guranaysa iyo ugu gubinhaya ama shimbir biyo cabaysa waa kawiyey kawin buu ka dhigay sujuudi inaad wejiga dhulka dhigtood xasishaala rabay oo ilaahay ku barido ood nagaato faqaala nabigu wuxuu low maata haadaa midkan hadduu dhiman lahaa alaa xaalihi maxaa idin qoran calaa xaalihi haadihi mise calaa hada alxaal calaa xaalihi haadihi xaaladan ayadaa sidan uu tukanaya hadduu ku dhiman lahaa maata ayla maata wuxuu ku dhiman lahaa calaa hayri millati muxamed nebi maxamed diintiisi diinaan ka ahayn maxaa jira yanquru salaatahu kamaa yanquru lhiraabu اdama wuxuu salaadiisa u kawinayaa sujuuddeedii sida tukuhu dhiigga u kawayo ila dhiigga wax la qaadi karo kuu qaadna ma aha tukuhu afkuu la galaa qub ka siiya ayib maalu ladii laa yutimu rukuucahu wuxuu la yahay ninka rukuucsiaan dhammaystiran wuxuu la ama uu maaal ah ama uu tusaale ah wayanquru fii sujuudi sujuuddiisana kawinaya maalu اljaaci ama mil اljaaci buu la yahay mil jaaci ama malu jaaci buu la tooyahay kii baahanaa aladii kaasoo yakulu tamrata xaba timira cunaya watamratayn laba timirood laa yugniyaani canhu shaya waxba u tari maaya laba timira adoo gaajan kalaxlaah oo dhacsaala maxay kuu tarhayaan waxba kuu tari maayaan bimacnaa ruuxa muslimka ah ajir buu u ooman yahay dembi dhaaf buu u ooman yahay ilaahay naxariistii buu u ooman yahay salaad laga aqbal wuu ooman yahay marka sujuudiba haddaad sidaa tidhaahdo ood saa tidhaahdo waa maxay nin oo manaa ama bahnaa gaajo u dhimanayay oo laba timirood qaatay wey laba timirood xadiidkan wadaaddaa marka ka hadlay oo daciifiye xadiidka hadda aynu hayne dheer wadaaddaa ka hadlay waa min xadiidi abi cabdillaahi alashcari ayb laakiin sida raajixa waa xadiid sugan siduu bukhaari sheegay alimaam tirmidi fii cilalihi bukhaari buu weydiiyey raqamka labaatan iyo afraad raqamka labaatan cilkim tirmidi abiir ciilka kabiirka markaasuu waa xadiid xasan xadiidku abi maalik xadiid dheer wey intan way ku dhex timid xadiidkii dheeraa ee marka abi maalik abi cabdillahi alashcari baa bukhaari la weydiiyey ardigiisii tirmidi baana weydiiyey faqaraad ka mid ah markaasuu xadiidkaasi waa xadiid xasan ah wakadalika saxaaba bnu khusayma waxasana isnaadahu almundiriyu fi اtarkiibi wاtarhiib وkذلika الإmام الذhبي في kitaaب المhdب في اkhتصاaر السنن الكبير للbyhقي mجلدka koobaad شaن بqل sddن iyo aفر wuxuu yihi hada xadيiث xasن الإسناaد غريب hada xadيiث xasن الإسناaد غريب الإmام الhyثمي asna وu isناaده xasن في مجمع الزawائد شhaahid buu le min xadيiثi cثمان بن xunayf marفوuعة shaahid mawquufana waa le min xadiidi bilaal oo asagu saxiix ah marka xadiidku waa sugan yahay waxaana meeshaa ka cad ninka aan salaa tukada en rukuucdiisi aan dhammaystirin kuna xasayn salaada inuusan asixin hadduu sidaa kudhintana ku dhintana laga soo qaadi nimaan salaa tukanin lamaata calىa hayri millati muxamed ayb wa qaala abu hurayra radi allahu tacaala canhu wuxuu yidhi nahaanii wuxuu iga reebay rafiiqayga nabi maxamed buu u jeeda asagaa ka dhigan jir nabigu gooni ah a lahayd an anqura inaan kaweeyo fii salaatii salaadayda aan gobgobsiiyo sujuudda naqra diiki eh, diigu siduu mxuu ahaayey diiqu siduu u kaweeyo masagada iyo badarka o kalema gurbisanhayo wuxuu kaloo iga reeba an altafita inaan gaardaymoodo ama aan jilleeco dhinacyada iltifaata aclabi iltifaatan milicso kailtifaati aclab dawacada ama dacawo qolyaa dhahee sida dawacada u gaardaymooto wa uqciya inaan u fadhiisto ka iqaa'i اlqirdi daanyeerka fadhigiisoo kale daanyeerka o ads u fadhisto salka intuu dhigo jeenyaha fidsaduu saa u fadhiistaa fadhi daanyeerayn waaynu soo marray waxaasba nabigu waa ii diiday dumaaniinadii iyo hay wanaagsanayd ee khushuucda lahayd salaadda laga rabay bay dhaawacaysaa midda kale waa tashabuh xayawaanaad ee laisku shabahay aadamihi isku shabahay waxaas dhan waa la diidanya labada dhinacba marka nahyigu waa kaga imanaya wakaana yaquul maxalushaahidkaad sheekhu hadda u keensadeen waxaa weeye wa an anqura fii salaati naqra dikiba iga reebo waa in lagu xasilo ayib salaadda wa kaana yaquul wuxuu jiray aswa'u nnaasi sariqatan dadka midka u xatooye xune u foolxun xagga xatooyada tugnimada alladii waa midka yasriqu min salaati salaadiis wax ka xadhaya wax ka xadaaba lahayo gacanta la goynhaye ninka salaadiisii xadi baa u daran buu nabig sal slm idan waa macno u baahan in la sharxo salaad see loo xaday nabi allow qaaluu ya rasuul allah wa kayfa yasriqu min salaatihi salaadiisa sidee buu nabi allow waxooga xadhaya waxooga qaadanaya qaala laa yutimu rukuuca wa sujuudaha rukuucdii salaada iyo sujuudeedii usan dhammaystiraynin hadday marka saa noqotona waa nin salaadiisii xaday xadiidka horena wuxuu yidhi lamaata calىa hayri milati muxamadi calayhi الsalaaةu wasalaam wa kaana yusalii nabigu wuxuu ahaa mid tukanaya falamaxa markaasu milicsaday bimuahari caynihi ishiisa mxuu ahaay ilqoodhka ilqoorhka ama ilyarada nabigu wuxuu ku milicsaday ilaa rajuli nin laa yuqiimu sulbahu dhabarkiisa aan toosinayn fi rukuuci rukuucda gudaheeda iyo wasujuud nabi asagoo tukanhaya ayuu marka ilqoorhka ama sheedda wuxuu ka arkay aan rukuucdii toosinayn falama اnsarafa salaadii nabigu markuu ka baxay qaala wuxuu hi yaa macshar اmuslimiin muslimiinay kulanka muslimiintow inahu laa salaata salaad ooma jirto warku wuxuu yahay mahadhadu laa salaata salaad ooma jirto liman laa yuqiimu sulba ninkaan dhabarkiisa toosinin markuu rukuucayo fi rukuuci wasujuud markaad rukuucaysona waa dhabarka inaad sinto sidaad tiraado markaad sujuudisana waa inaad dhabarka shubto oo sidaa aad u shubto oo adoo saa usoo godan aadan sujuudin ayb waa inaad saa isu shubtood badyaha iyo simuhu ay kor maraan dhabarkuna uu noqdo mxuu aha jaranjaro toosan oo saa loogu shubmahay wa qaala fii xadiiin aakhara xadiidka nabigu wuxuu ku yidhi laa tujziu salaatu الrajuli ninka salaadiisu ma gudayso ma asaxayso xataa yuqiima ilaa uu toosiyo dahrahu dhabarkiisa fi اrukuuci wالsujuud idan intaa uu xadiidku sheegayna culummadaa qabta culummadoo dhan sidaasay qabaan bal yidhaahdo waa waajiba caddeeyo iyo badhaha haddaan la yeelin salaaddii baa buraysa isu dhex yaallaan marka masalada marka masale muranla ma aha adkaaru rukuuc haddii rukuucdii qaabkeedii ficlaan loo rukuuci lahaa uu soo sheegay sheekhu adkaartuu nabiga ku akhriyi jiray wardigii iyo alla xuska uu gelin jiray rukuucduu sheekhu hadda u gudbay wuxuuna yidhi wa kaana yaquulu wuxuu odhan jiray nabigu sal l slam fii hada rukni rugnagan rukuucda anwaacan qaybuu ku akhriyi jiray oo min aladkaari xusidyo ah waxaa lalagu xuso ah iyo waladciyatu ducooyin ilahay lagu baryo ah taaratan mar bihaada ducadan ku ducaysan jira wa taaratan bihaada hal mar intuu dabada ka galo waxa laga warisho dhan hal rukuuc ma gelin jirine salaado kala duwan intuu noolaa yuu nabigu kolba dikri ama duco ku qaadi jiray oo ku akhriyi jiray subxaana rabiy alcaiim alaa maraatin rukuucda sidaasuu ku akhriyi jiray subxaana rabiy alcaiim alaa maraat wa bixamdin riwaayad baa ku dara subxaana rabiy alcadiim wa bixamdihi in lagu daro ayadu ma bixamdihi ma sugnaanin tanoo kale dikri kaloo goonial yay raacdaa subxaanaka rabbana wa bixamdika way timid laakiin subxaana rabiy wa bixamdihi iyo subxaana rabiy alaclaa wa bixamdihi sujuudda ah in lagu daro axaadiista ku timid dacfigaa ku jira waa riwaayaad shuduud ku yimid riwaayaad suganna weli ma arag waxaa soo haray in saddex laga dhigo subxaana rabiy alaclى alaaan subxaana rabiy alcaiim alaaan saddex saddex la akriyo saddex saddexda xataa wadaaddaa iska lalaadsh oo waxay dhaheen walaa yasixu fi اtaliii xadiiun niman ba halkaa istaagay hawshaana wakti ku bixiyey toddoba xadiioo sheekhu hoosta ku sheegay sheekh hoosta uu qabto wuxuu idan yidhi xadiidka axmed baa soo saaray iyo abu daawuud iyo ibnu maaja iyo daara qudni iyo taxaawi iyo bazaar ibnu khusayma abaraani fi lkabiir can sabcati min asaxaaba wadaad sheekha naqdiyeyna wuxuu yidhi sideed saxaabi buu ka sugan yahay walaa yasixu aslan aniguna waxaan leeyahay sagaal saxaabi baa laga wariyey mid kale ku dar mid sagaalaad oo ay ka tageen sheekh albani iyo maxaanku dhaaday iyo wadaadka wadaadka naqdiyeyba ku daroo xadiidu abibakr anufac ibn xaari oo bazaar uu soo saaray fii musnadihi saddex kun lix boqol sideetan iyo lix saddex kun lix boqol sideetan iyo lix أن رsuuل الlahi صل sلم kaana يusabixu fii rukuucihi subxaana rabbiya الcaظiimi ثaلاثa wa fii sujuudihi subxaana rabbiya laclى ثaلاثa markaasuu weliba bazaar xadiidka quweeyo wuxuu yidhi wahada الxadiiثu laa naclamu أxada yarwiihi can abi bakrata إila min hada الwجهi bhada الإsnaad وbakaar bn cabdالcaزiiز ruwaaddii sanadku ka hadlaya bazaar وbakaar bn cabdالcaزiiز laysa bihi baأس وcabdالرaحmaan bnu bakaarin صaalix الxadiiث bazaar marka muxuu ku leeyahay xadiidku waa hariib saxiixa agtiisu ka yahay xadiidka marka sheekh albanina kuma ara kutubtiisa wadaadka naqdiyana ma uusan sheegin si kastaba noqotee toddobadaa saxaabi ee uu sheekhu sheegay ama sideedda wadaad kala sheegay ama sagaalka xadiidkan ku daro marka lagu daro laba xadii baa ka sugan laba xadiid baa ka sugan yacni waxaan u jeedaa alaaada cadadka alimaam albayhaqi fi sunan اlkubra iyo sunan wusta midka loo yaqaano marna lagu iطlaaqa macrifatu sunan wاlaahaar wuxuu ku yidhi wa riwaayaة اlcadadi fiihi hayru maxfuuda wuu ku dhega rag badan baa ku dhegay idan laakiin xadiidka abi malik alأshcari min طariiqi cabdاlxamiid bn bahraam alfazari can sha bni xawshab can cabdiraxmaan bn hani min alأshcari can abi maalik alcashcari xadiidka asagu waa sugan yahay cadadkana waa wataa xadiidka abi bakrana waa xasan lannu tirmidi ayaa ariiqan intuu soo saara fii jaamicihi fii sujuudi ashukur wuxuu yidhi hada xadiiu xasanu hariib bakaarna bukhaari wuxuu ka ihi muqaarib اlxadiid idan idan intaa marka laisku geeyo way sugan tahay xaafid bn xajarna wakti dheer buu ku bixiyay axaadiista inuu takhriijiyo isagoo yidhi xadiid walba gooni marka loo fiiriyo sanadkiis dacfi baa ku jira laakiin isku tageedu wuu taxsiinaya mujaladka labaad safxada lixdan ilaa toddobaatan iyo sideed nataa'ij fi takhriij axaadiid aladkaar laga muraajiciyo khulaasadu subxaana rabbiya alcadiimi alaaan iyo subxaana rabbiya alaclaa alaaan way sugan in khilaaf ka jiro wadaada diideenna saa ku ogow waxaan marka muran ahayn subxaana rabbiya alcaiim iyo subxaana rabbiya alaclaa muran ma ibnuqayim baa ka mid ragga aad u naqdiyey ee yidhi hawshaa ma jirte zaadka ku dagaalamay si kastaba noqotee wuxuu le ibnuqayim nebi maxamed rukuucdiisu subxaana rabbi alcadiim alaaan iyo sujuud subxaana rabbi alaclaa alaaan iyo taa horo cadiima alaaan wayba ka badnaydba baqaro iyo aali cimraan nise intuu akhriyey yuu intaa in laeg sujuudsanaan jiray marka xaggee alaaan joogtaa waxaa la yidhi ibnuqayim oo dhankaad u qaaday ma ah war ma laga badin karaa kama murmayne inta u yara ruux muslima ku ekaysan jira laga hadlahaya fuqahadu sooma qaybiyaan mxuu ahaay eh, aqalu maa yujzi iyo mxuu ahaay iyo kamaal iyo adna alkamaal sooma taqaanaan hawlihii safiina iyo abajujaac ah? waxaan ka hadlaynaa baa la inta u yara ruuxa laga rabo ee nabiga ka sugan saddex ka yar nabiga lagama hayo maxaa u badan acraaf iyo baqara iyo qur-aanka nuski haddaad doonta ilaahay xusayso yaad wadaysa laakiin intaa waa inaad gaarsiiso marka almuhim anigu waa ra'yi ahaan baxdiga khaaska ku saabsan xadiidka waxaa ila qumay inuu xadiidku sugan yahay saasa hadda ii muuqata ilaa uu cilmi intaa ka dheer noo kordhahay wa kaana axyaanan alaaadu inay sugan tahay inay sugan tahay baa yaa nala xoog badan bixamdihi maya bixamdihi ma sugno bixamdihi oo subxaana rabbiy alcaiim bixamdihi la raaciyo ma sugno adkaar kale ku sugantao iman doonta wa kaana axyaana mararka qaarkood suban wuxuu ahaa yukariruhaa kii celceliya subxaana rabbi alcadiimta akara min daalika intaa wax ka badan wa baalaqa waa ku xeeldheeraaday marata mar fii takraarihaa celcelinteedii fii salaat اleyl xilliguu nabigu tukanaya salaatuleyl tahajud ama wixii la halmaala xataa kaana rukuucu ilaa rukuuciisu noqday qariiban wax ku dhow min qiyaami istaaggiisii joogsigiis wa kaana yaqra'u fiihi wuxuu ku akhriyi jiray wa kaana yaqra'u fiihi wuxuu ku akhriyi jiray istaagaawe istaaggii ka horreeyey rukuuc ujeeda sheekhu ثaلaaثa suwarin min الطiwaal saddex suuradoodoo suuradaha dhaadheer ah albaqara والnisa و alcimraan yatakhallaluha waxaa ka gudagelhayay oo kala dhex gelhayay oo u dharaxaysanhayo weeye suuradaha markuu akrinhayo suuradaha markaa dhexgelayna aayadaha wey wuxuu sheekhu ujeeda hadda markuu aayad cadaab soo maro aayad naxariis soo maro aayad suaal aayad tabiix ayuuagasoo maaytakhallalu aayadaha waxaa kala dhexgela haya ducaaun allabari iyo waistikfaaru dembidhaaf weydiisi kamaa sabaqa fii salaat اleyl sidii ku soo hormartay salaatuleylka in badan soomaalida ma kamaa sabaqa ardaygay u daran tahay baa la yidhaahdaa kamaa sayatiina yay u daran tahay wadaadkay u daran tahay wadaadku asagoo kitaabka waa inuu yaqaano waxa iman doona uu ka sii waramo ee soo socda ee wanuusan ahayn way macalin qoryaale ile macalimiintu waa qaari iyo macalin qoryaala loo qaybiya macalin qoryaale soo ma taqaanaan macalin waa macalin qur-aanka dusha ka yaqaano ardada u wada yeedhin aayadda soo dhacda sidaa dhararag xagga u tuur xagga u tuur agga waxba fiirin maayo afartan arday boqolba hal mar yeedhsan nin walba aayaddiisa u tuurahaya waa yeedhinhaya carruurtuna waa qorahaya macalin qoryaale asagu ma yaqaano qur-aanka kitaabka qur-aanka markuu inuu qoriyo caws gashado wey nin walba meeshuu marayo waa inuu caws iyo qori ogu jiro markuu ardaygaa soo dhawaa uu fiiriyo kitaabka waa garteen baan u malay kamaa sayati hadda marka kamaa sabaqa idinka idiin daranta aniga weliga kamaa sayati iguma qiimo imanin waxaan fali doona alla u taalla subxaana rabbiya alcadiim wabixamdi wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi alaaan alaaada way sugan tahay wabixamdi lakin muran baan ka qamlaakin sheekhu agtiisa waa ka sugan tahay wuxuu kaloo odhan jira subuuxun alla hufan huwa ilaahay subuuxun alla hufan wey ceeb oo dhan ka hufan ceeb ka saline ceeb laabo weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala quduusun dahiran quduus iyo subuux waa isku macno dhow yihin laakiin in la kala duwaa fiicanoo quduuskuna labadu waa mubaalaqada waa aragtaan laakiin quduusku waa ahirnaan subuuxuna waxaa weeyaan waa nasahnaan oo ceeb ka hufan yahy ceeb laabo wey iyo umaan ka dahi rabu اlmalaaikaةi wاruux malaaigta rabbigeedi iyo jibriilba ama ruuxdo dhanba ama malag aan ruuxba jibriilba ahayn oo ka duwan inta waa saddexdaa macnaba waa la sheegaa wadaadu waa sheegaan subxaanaka allahuma rabbana buu nabigu odhan jir marka qaarkood bixamdika allaahuma fir lii ilaahu ii dhaaf ilaahu hofnaantaadee wa bixamdika mahadaada mahad adaa iska leh adaana hufan wey ama allow masder looga jeeda ficil weeyo allow waa ku hufayn waa kugu mahadinayn labadaa macnaba way sheegeen qolyaha ka hadla xadiidka allahuma kfir lah allow ii dhaaf wakaana yukiru minhu wuu badin jiray subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika weliba intay suuratu nasr ama idaa ja soo degta kadib fii rukuuci rukuuc agge gudaheedu ku badan jiray wasujuudi yata'awalu asagoo ku dhaqmahaya alqur'aana qur-aanka ku dhaqmahaya qur-aanku ku dhaqmahaya ile ta'awalku bimacna tafsiir buu noqdaa bmacna tabiiq wاlcamal lagu noqdaa ayb bimacnaa safu daahiri can daahirihi ilaa macnan marjuux bidaliilin waliqaraa'inna wuu noqdaa kan horaa loo jeedaa oo ah ku dhaqanka ku dhaqanka macnahaasaana fiican hadda marka meesha la marayo haddii la fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba nabigu tiibuu la imanhaya subxaanaka allahuma rabbana fasabixdi wey bixamdi rabbikana waa bixamdika wey wاstغfirhu inahu kaana twaaba namxuna wuxuu geliyey allahuma اkfir lii allahuma kfir lii wuxuu kale ohan jire allahuma laka rakactu alla adaan kuu rukacay wabika aamantu adaan ku rumey walaka aslamtu adaan kuu hogaansamay anta rabbi boqorkaygaa tahay iyo maaligayga ileh khashaca laka samci maqalkayga rabbi ku kaabihaanbehey oo kuu khushuucay kuu duloobay iyo wa basari araggayga wa mukhi dhuuxayga wa cadmi laftayda wa fii riwaayatin riwaayo kale xadiidku le waxaa ku yimid wa cidaami la jamciyo cadmigii wa casabi iyo seedahayga ama boqonkayga margiyada iyo seedaha wayowmaabaa kuu khushuucay istaqallad ay la kor noqotay bihi maagaba qadami adinka iyo gomadayda lilaahi rabi اlcaalamiin marka qaabkaa loo dhiga waxaad moodaa tan dambe inay eh, ay jumlo dambe kacaysa ay tahay oo le wama staqalad bihi qadami lilahi rabi اlcaalamiin iyo lakadii hore in la caddeeyo oo damiirkii meesha lagaba saaro lilahi rabi اlcaalamiin khashaca samci wa basari wa mukhi lilahi rabi اlcaalamiin ama jumlo cusub aad ka dhigto wama staqalad bihi qadami gomadaydu waxay qaadeen ila gomadaha adimadaa ku haya soo maa culayskaada adimaha ku haya waxaasoo dhanba waxay u ahaadeen oo iskale lilaahi rabi اlcaalamiin allihii caalamiinta rabbigooda iyo boqorkooda ahaa allahuma laka rakactu wabika aamantu wuxuu kale odhan jiray sidan walaka aslamtu wacalayka tawakaltu adaan ku tala saarta rabbiyow anta rabbi watawakaltu calayka eed asalkeeda waxaa loo hormariyey waa inay faaiisay ikhtisaas ama xasri ama qasri waxay dhihi jireen wadaadaha bay mxuu ahaaye cilmu lmacaaniga ka hadla qismi اlbalaaga khashaca samcii wa basarii wa dami walaxmi hadda waxaa la socda intan dambe dami dhiiggaygaa khushuucay walaxmi baa muxuu ahaayey kuu khushuucay hilbahayga laf iyo ludba wa cadmi lafahayga iyo wa casabi seedahayga lilaahi rabbi اlcaalamiin ayb tan dambe ayadu ma wadata haddee jumlada hore tii hore ay wadatay khashaca samci baa khushuucay wa basari wa dami wa laxmi intuba lilaahi rabbi اlcaalamiin bay u khushuuceen subxaana diljabaruud wuxuu kal ohan jiray subxaana diljabaruud jabina waa mubaala waa inaga soon facluun allaha u saaxiibka ah muquuninta addoomihiisa uu muquuniyo wey addoommaha rabbi waa ka adag yahay ayib walmalakuuti boqortooyada dhammayska tiran walkibriyaaci kibirka laga sariigto lagana sareeya waxa xun oo dhan iyo walcadamati weynan kibriyaa i cadama wadaaddaa isku mid ka dhiga laakiin wanagii soo didnoon nabiga ilaahay baa kala saaray ayib alkibriyaau ridaa'i wاlcadamatu izaari faman naazacnii fii waaxidi minhuma waa inaga soo mar xadii qudsiga ah wa hada qaalahu ducadan dambe wuxuu nabigu ku yidhi fi salaat اleil salaat leil buu sidaa ku yidhi ayb cawf bin maalik baa xadiidkan laga wariyaa wuxuuna odhan jiray qumtu leylata maca rasuul lahi falama rakaca makata qadra suuraة اlbaqara yaquulu dali fii rukuucihi subxaana di le hada salaatu fi salaat اleyl saxaabiga cawf bin malik alashjaci wuxuu nabi maxamed baan habeen la tukaday markuu rukuucda gaadhay yaa wuxuu rukuucsanaa suuraة اlbaqara inta laga akhriyo wax la eg suuraة اlbaqara laba juz iyo badh waa waxun hadde markay u yartahay saacad iyo badh ah soo sidaa ma aha ninka qur-aanka aan boobaynin juska meequu ku akhriyaa nusaac dadna afartan iyo شhan laba juz iyo dheeraad wey habeenkaasu marka nabigu wuxuu ku celina subxaana di ljabaruuti wاlmalakuuti wاlkibriyaai wاlcadama iطaalaة الrukuuci rukuuca in la dheereeyo wa kaana yajcal wuxuu ka yeeli jira rukuucahu rukuuciisa iyo wa qiyaamahu istaagiisa oo ictidaalka loo jeedo bacda rukuuc rukuucda ka dambeeya la cirbiya iyo wa sujuudahu sujuudda kasii dambeeya ictidaalka iyo wa jalsatahu fadhigiisa bayna sajdatayn laba sujuuda udhaxeeya qariiban kuwo ku dhow min asawaai xagga isla ekaashaha intaaba isku beegna waa inaga soo tilmaan salaadda nebi maxamed salaad isku beegan bay ahayd inuu intuu xagga hore gaabiyo haddana gadaal ka fidiyo ma dhicin bay culimmadu yidhaahdeen bilistiqraa markay waana sida muuqata hadde marka rukuucda aad waa arrin loo baahan yahay khayr baad kororsatay laakiin haddaadan dheeraynoo degdegayso oo yaraan saddex goor subxaana rabbiya alcadiim intaad ka tidhaahdo inaad rukuucsanaataa wanaagsan ayib haddii taa xataad xamili weydo waxaa weeye inuu laga yidhahdo curfiya caado hebel waa xasilay rukuucduna waa ku xasilay waa inaadan ka degdegin haddii kale salaaddii ma ansaxayso dad xanafi tahayna xanafiyawana u soo joogan ra'yigooda ra'yi daciifa jiddan bal waxaa wanaagsanba khilaafkaas inaan la ictibaarinin nusuus cadcad buu ku dhacahayaa laakiin waxaa weeye wadaadooka khilaaf saa'ikh bay u soo guurshaan annahyu can qira'ati اlqur'aani fi اrukuuc intii yarada dabageliska ayd ee lagama maarmaanka ahayd sida xadiidku uu sheegay baabku uu sheegaan ujeedaa annahyu iska reebid la iska reebay can qiraa'ati اlqur'aan qur'aanka in la akhriyo fi rukuuci rukuucda gudaheeda qur'aan lagu akhriyo sujuudan ayadna waan gaari doonaaye sidaa uu in la iska reebay oo layidhi adkaar iyo allo la weyneeyo iyo geliyaa la yidhi laakiin qur'aan yaan lagu akhriyin xadiiu caliyin baa ku yimid xadii ibn cabaas waad garanaysaa madhab اljumhuur sidaas weeye oo ma bannaano calaa madhab اljumhuur in aad rukuucda qur-aan ku akrido faataxa maalan kaasoo kale hadhow kaasoo kale go'day ama adoon adkaar kale aqoonin rukuuc inaad ku akrido quruf quruftu waa kanan u malayn waa rixlaha sheekh axmedow meesha ii saaran baa shanqarhay sidaas xadiidka ku qoran waxaa marahaya jumhuur ahlicilmi waxayna xujaysteen xadiiu abi aalibin waxaadiiu ibni cabaas wadaadaa khilaafay bacdu taabiciin waxay ku tageen oo yidhaahdeen rukuucda iyo sujuuddaba qur-aanka waa lagu akhrii karaa waa dikri waana qur-aan waa cibaado isagaa la gelin sidaa e, taabiciinta qaarkood ay mareen waxaa ku taga alimaam albukhaari baa isagu qaba xadiidkaas reebaya in rukuucii iyo sujuudda lagu akriyo qur'aan agtiisa kama asixin siday wadaadaha ka hadlay fiqiga bukhaari ogu qiilbaxshe xadiidkuna fii saxiix muslim buu ku iyo sunanka waad garanaysaan haddee marka wadaadaha iy halkaasay mareen ninka isagu ijtihaaday bukhaari oo kale xadiidka tiisu ka asixin waxaa lagala niqaashay sixada xadiidka waxaa lihi waa kane wadadu maxaad ka tidhi raggan raggaad xujaysan jirtay weeye cilla sheeg aysan ka ahayn waa kaa gar hadduu cillo sheegana hadee waa la kala bixi ilaa iminkana cillo maana arag dhowr iyo tobanka qarni ee la marahayo axaadiista cillo munaasab ah oo xadiis lagu cileeyo maana ku arag ama albukhaari asagu ariiqii markaa uu ku soo gaara baan agtiisa ka sugnay ile xadiiku abtar bay ku yimaadaane marka ra'yu اljumhuur huwa sawaab wa ra'yu hayrihim khaطaun wa kaana wuxuu ahaa yanha wadaadda iyagu tafsiil maray intaanaan ka bixin wadaaddaa tafsiil mar waxay yidhaahdeen qur-aanku aynu kala qaadno qur-aan asagu ku ego axkaam ka hadlahaya iyo nahyi iyo amar iyo qisas ah iyo qur-aan duca ducooyinka ah rabbana inaka jaamicunaas iyo rabbana laa tusi quluubana iyo hawlahaas iyo rabbana inana samicnaa muraadin yunaadi aadaha lamidka ah ayadahaas waxaa dhan waa duco ah ka dikri aan baa loo gashan karaa ee duca ee mxuu ahaa rukuucdii sujuudda ayib marka taa siyaasad wey siyaasad weeye ee waa xeeladays marka waa xeelad bannaan bay leeyihiin hase ahaatee calaa looma akhriyi karo duc ahaan waad u akhriyi kartaa dhib male lakiin annagu qur-aan aani ad akhridan kugu haysan kaana yana nabigu madaxuu ka reebi jiray can qira'ati qur'aani qur'aanka akhriskiisa fi rukuuc lagu akhriya wasujuudi min xadiii cali bayna ka timaada lafdigaas wa kaana yaquul <coughs> wuxuu odhan jiray nabigu alaa inii alaa wa inii nuhiitu anigu waxaa laga reebay an aqra'a alqur'aana qur'aanka inaan akhriya raakican xaala kownihi aw saajidan aan sujuudsanah anoo sujuudsan ama rukuucan rukuucsan fa ama arukuuc rukuucda miya facadimuu fiihi rukuucda gudaheeda ku weyneeya alrabba ilaahay weyneeya caza wajal oo ilaahay weyneeya iyagaa salaaddu waa hawl dulli baa loogu talagalay addoonnimo hay oo dhan baa hay-a cubuudiye ka muuqanaysa ah sifo walba iyo walba oon sharcigu diidan oo isbihaanbeeni iyo khushuuc keenaysa ayaa marka loo istaayaa loo rukuucahaya oo lala imanhaya sidaa darteed hay walba oo xoogow takabur iyo isla weyn kuaduhu xataa hadduusan nas ku imanna waa karahay ku leeyihiin liannaha waa munaafiya limaqsuudi salaa iyo hay-adii isbahaambiyin iyo khushuuc baa raba haddaan sharcigu diidahade wa ama sujuud sooma ah ku dadaala fi ducaa'i alla bariga markaad sujuudsantiin faqaminun waxaa dhow ama waxaad sigaysaa amiru wlى وaxra وjadiiru intuba lagu fasiraa an yustajaaba lakum in ladinka aqbalo markaa sujuudda ilahay ku baridaan lafdigan dambana waa adii ibn cabaas labada xadii baana ku yimaada baabka idan nabigu wuxuu ihi sujuuddana ilaahay ku barya ku ducaysta rukuucdana markaa subxaana rabi alcaiim wixii lamida akhriya iyo waxaa rabbi ku weynaysaan ayb alictidaalu min aلrukuuc sujuudda ninkan carib aqoon muxuu samayn meelo kalaan kaga soo hadlay galabta waxaa waktiga igu yar marka darsiga inaan yar kaxeeyaan isku dayo oon innabana ka gooyo alictidaalu min arukuuci wamaa yaquulu fiih in rukuucda la ekaado itidaalka in la ekaado cafwan ictidaalka in la ekaado wamaa yaquulu fiihi wuxuu ku odhan lahaa markaad rukuucda ka soo toosto inaad cabbaar taagnaato waa rugni madax bannaan ood kala saarto rugnigii rukuucda iyo foorarka iman doonee sujuudu ay leedahay dabageliskii yaraana ictidaalku waajib maaha cinda alxanafiya salaad xanafiya haddaad tira waan tukanaya salaad lala yaaban baa tukan salaada waajibaadkeeda arkaanteeda haddaad tira xanifiya intay arkaan iyo waajibaad ka dhigtay basaan ku gaabsanaya salaada abubakar kafala shaashi uu wadaadkii khasnawiga uu ku baadhay weeye oo xanafiya o dhan buu kaga saaray madhabkooda wuxuu ahaa dhulkan afghanistan iyo bakistan iyo ilaa hindiya qaybo dhulkan boqor ka ahaa xanafinu aha l dhulka xanafiyaha shirta nin marka sunnada jecel buu ahaa oo qadariyo badana laayo muctalo badan laayo oo qolyahan buudyaha ee balaayada ee bariga eshiaba rogay baabi'iyey buu ahaa xataa hal sanan bay dheheen waxaan ku siinaynaa waxa aad sheegatay afkaaba ka soo dhaco dahba wuxuu sheego guryo iid buu xidha dahbaan keenaha naga dumini wadaad faqiihu weydiiyey wuxuu ihi inaad waajib saacad haddaad u kaadido waan kala baxaynaa wuu dumiyey fuqahadu waxay dhihi jireen camalu ugu dhawaad camalka ugu weynaa wey sanamkaa uu jebiyey waagi taalibaan ay boodiyihii sanamkiisa gargaraacdayna wadaadii caalam islam dhan baa tagay oo ka hawshka in la dumiya ma ahayn waa maclam taariikhi ah waa maclam aari ah bashariyada hawlaheedii weeye horumar weeye raabitu culamaai اlmuslimiin wadaadka hadda waa kuma sheekh yuusuf alqabla waagi wuxuu dhigay waad garanaysaa laysma hayo wadaadow maan barriya maan bilaal maxaa layidhi war caddaaday marka xanafi waxay ku dh ictidaalku rukni ma aha waajibna ma aha sidiisuba waa un wasiilo loo sii maro u dhexdhexaysayn rukuuc iyo sujuud rukuuc ha laga soo tooso sujuudna ha la sii aado baa un loo sameeya asagoo waajib ruknina ma aha waxay dhahdo rukuucsan markaa rukuucda ku xasisho ama aadan ku xasilin intoodii markaad la timaado wuxuun lagu dhaho wuxuun la yidhaahdo curfi ahaan rukuuc markaad la timaado adoon soo toosin baad sii socon kartaa bay dheh waxaad kartaa sujuudda waa rukuucsanaa soo maaha samic liman xamida waad i baan u malayn xanafiyaalkaasi ay taagan adag salaaddaa salaad jirta ba sidaa darteed mutaahiriin badanoo ayaga marka oo muxadiiintoodii ah madhabka xanafiyada way ku qanci waayeen masaa'ilkan hadda aan marayn uma kaana sal la alay slam wuxuu yarfacu kii kor u soo qaadaa sulbahu dhabarkiisa min arukuuci buu ka soo qaadi jiray qaa'ilan asagoo leh samica allahu alla waa maqlaa ama waa ajiibaa ama ilaah ha ajiibo ducaa liman duulka xamido al rabbi ku mahadiya wa amara bidaalika tasmiicaas iyo taxmiidana wuxuu faray weeye cafwan ictidaalkan rabaa ictidaalka wuxuu faray almusia salaatahu ninka salaadiisi bi'iyey eena soo marray hadi faqaala wuxuu ku yidhi laa tatimu salaatu salaad ma buuxsanto ma dhammaystiranto liaxadi min annaas axad aadamaha ka mid a ah. xataa yukabira ilaa uu takbiirsado uma yarkaca uu rukuuco uma yaquul uu yidhaahdo allahu liman xamidah xataa yastawiya qaa'ima ilaa uu ekaado isagoo taagan xataa yastawiya xataa yactadilay ka dhiganta ilaa uu ekaado qaaiman isagoo taaganaad si tooso lafdhabartu iyo xankulluhu uu tooso ridhadu waa inay kabyaha isabtaan oo si fian u wa kaana idaa rafaca ra'sahu markuu madaxiisa ka soo qaado min asujuud cafwan min arukuuc istawaa waa ekaan jiray xataa yacuuda ilaa uu noqdo kullu faqaarin ricid kasta ama xubin walba makaanahu meeshiisa uu ku waa jamcu faqar faqraduna waa akabyada ricidhada angulaha soo ma taqaanaan duudan lafdhabarta dheer soo ma jibsimo jibsimahaasaa loo jeedaa waa inay si fiican u istaagaan laakiin adoo foorro haddaad sii dhaqaaqda ma istaagayso mana qotonsanayso uma kaana yaquul wuxuu odhan jiray wawa qaa'imun asagoo nabigoo taagan rabbanaa walaka alxamd rabbiyow aday mahdi kuu ahaatay amara bidalika wuxuuna nabigu faray arrinka asaga kula musali nin walbuu tukanaya mutama nin ku dayanhaya ruux kale noqon yaha oo mamuum ah aw hayrahu ama ruux kale noqon ama imaam noqon ama munfarid noqon yaha tuko ama dad tuji ama imaam daba taaganow sidaa uu nabigu sheegay baan rabaa inaad u una soo toosto u ictidaasho faqaala wuxuu ihi salluu u tukada usalli sidaad aragtay anoo u kaana yquul suban wuxu ohan jir sal l slm inamaa jucila اimaam imaamku waxaa loo qotamiyey dadka hortooda liyutama bihi in lagu daydo waidaa qaala samic allahu liman xamida ilaahay ha maqla ama ha ajiiba ruuxii ku mahadiya faquuluu dhaha allahuma rabbana walaka alxamd allow aday mahadi ku ahaatay dhammaanteedba mahad buuxda oo la mudan yahay yasmac illaahu lakum ilahay waa idinka ajiibahaya ilaahay waa idinka ajiibahaya ilaahay waa idinka maqlahaya ama waa idin maqlahaya bimacna waa idinka aqbalahaya wey fain allaha tabaaraka wa tacaala qaala calaa lisaani nabiyi nabi maxamed carabkiisa wuxuu ku yidhi samica allahu liman xamida ilaahay waa aqbala ama waa ajiiba ama waa maqlaa ciddi ku mahadisa wa callala almra bidalika wa callala nabigu waa sababeeyey almra bidaalika faradda la isfaray sidaa in la yidhaahdo fii xadiiin aakhara xadiid kale gudihii biqowlihiibu ku sababeeyey fainahu man waafaqa qowluhu qowla اmalaaikati ufira lahu ma taqadama min dmbi ninka sidaa yidhaahda samic allah liman xamida rabbana walaka alxamdu sidaa yidhaahda oo isku beegmaan weedhiisiyo weedhi malaa'igta dembigiisi horaa loo dhaafahaya sida aamiinta oo kale oo inaga soo maray fainahu man waafaqa qowluhu qowla malaaikati ufira lahu ma taqadama min dmbi wa kaana yarfacu yadayhi gacmihiisu kor u qaadi jiray cinda hada اlictidaali ee kaashaha markaad ka soo toosto gacmaha wa inaad samic allah liman xamida rabbana walaka alxamdu aad tidhaahdo wuxuuna u qaadi jiray cala wujuuhi mutaqadima qaabkii soo hormaray fii takbiirati اxraami xidhashada salaada kusoo hormaray wujuuda maxay ahaayeen saddex weji laba weji baa nii muran ma laha wejina muran baa ku jira aniga soo sheegnay wahuwa yaquulu wuxuu odhan jiray wahuwa qaa'imun isagoo taagan kamaa mara aanifan sidii soo saddex war jabaan ka jirto waa waw xaal ah niman baa ibnu aiir baa asagoo ku sheegay nihaay xaal wey buui ay rabbana anta rabbana wlxaal laka alxamd waa waw xaalaa ah buui adoo weliba mahadsan waaba xaalaas ka dhin adoo weya xaala haddaad maqasho waa adoo baa loo jeedaa ayadoo ay sidaa tahay waxba hasku dhibeen wal xaal xaal ha raadin xaal carabi wey waa lafci carabi ah af soomaaliye rabbiga anaad tahay adoo weliba mahadsan wey warku waa iska kooban yahay wada waxay dhaheen waa wow caaطifo ah calaa maxduufin shay go bay wax ku cadfaysaa nawi kutubtiisa ku sheega raxmat ullahi tacaala oo waxay ka dhigan buu imaamku yidhahdaa rabbana aطacnaaka rabbigo waanku adeecnay oo annaga tukanaynaba haddee ee khushuucayna ee rukuucayna ictidaalayna waxamidnaaka waana ku mahadinay waxamidnaaka walaka alxamd marka rabbanaa aacnaaka waxamidnaaka meesha ka maqan bule idan oo go-an walaka marka waa caaطifa calaa maxduuf ayib niman waxay naga daaya mxuu aha caaifana ma aha xaaliyana ma ahee waxay dheheen waa zaaido abu camr shaybani baa asagu sidaa sheegi jiray abu camr shaybani nawowi ibn aiir meelahaasaa lagu kala dhuftaa wa taaratan yaquul wuxu odhan jira rabbanaa laka alxamdu goyn jiray wowda ayuu goyn jiray rayiga marka nawowi ra'yi fiican way quruxsan yahay laakiin alasbacatamu taqdiir bay ku dhahayaa niman dhib badan oon aan qod kaa daynayn qadarkaas waan u baahanaya dheen wax nagu qasbiba ma jireen maxaa taqdiirkoo loo daba kuhanayey wadaadana waxay dhaheen zaa'ide in la yidhaahdo eray nabigu ku hadlay ziyaado iyo lagu tilmaamo xoogow ma haboono waa laga quruxsan yahay warka ibnaasiir baa roon wey oo xaalo la yidhaahdo ayb adugu inaad ogaataan baan rabaa midna idima rajxi anugu rabbanaa laka alxamd midna ima tiirin kartaan waa idin sheegay un rabbanaa laka alxamd wa taaratan mararka qaarkood yudiifu wuxuu ku dari jiray ku biiri jiray ilaa haadayn labadan lafdi qowlahu ku dari jiray allaahumma allaahumma rabbanaa walaka alxamd iyo allaahuma rabbanaa laka alxamd in allaahumma rabbanaa walaka la yidhaahdo iyo in wowda lagoy labadu waa samayn jire wey axmed bn xambal asagu tafsiil buu la ka wariyey tafsiilkaas alimaam abu cali ibnu sakan fii صixaaxihi wuxuu yidhi axmed ninka rabbanaa yidhaahda allaahumma ninka yidhaahda wowda ku dari maayo buu isticmaali maayo allaahumma haddaad tidhaahdo wow ka tegi buui allaahumma rabbanaa laka alxamdu baad haddaad allaahuma dhihin ood rabbanaa ka bilowdana waxaa waxaa weeye wood waad la iman buuri rabbanaa walaka alxamdu waa saxbu waa fiicanta allaahuma hadday timaado wood ha laga taga buuri wood ha laga tago saasuu axmed yidhi isagu tafsiilkaasu axmed qabi jiray hoosta sheekhu wuxuu baxdibu ku tilmaamahayaa oo uu leeyahay imaamka iyo ma'muumku waa laga rabaa inay yidhaahdaan samica allahu liman xamida rabbana laka alxamd waana sida shaaficiyadu ay qabaan suyuuduna uu risaalada ka qoraad garanaysaane mxuu ahaayey dafcu tashniic fii xukmi tasmiic aad aan ugu dagaalano laakiin jumhuur ahlicilmi waxay qabaan jumhuur ahlicilm waxay qabaan ma'muumku waxaan u furan taxmiid keliya imaamku asagu samic allaahu buu odhanhayaa samic allaahu liman xamidah ayib sidaas marka aljamcu bayn atasmiici wataxmiid oo sida shaaficiyadu ay qabaan buu sheekh albani rajaxahayaa waana madhab ibn siriin ibnu siriin madhabkiisi weeye wa abu burda ibn abi muusa alashcari wa caطaa ibn abi rabaax washaafici waisxaaq bnu rahuya wa yacquub abu yuusuf alqaadi wa muxamed bn xasan ashaybani wax saxaabi oo qaba ma arag wax saxaabi oo qaba ma arag ayib oy ka sugan tahay wadaada loo tiriya waa jiraan saxaabada inteeda kale waxay leeyihiin ma'muumku dhihi maayo samic allahu liman xamida markuu imaamku yidhah samic allahu liman xamida rabbanaa laka alxamd ama allahuma rabbana walaka alxamd buu ka bilaabaya asagu axaadiidta daahirkeedn sidaasaa ku cad annaga shaaficiya taawiil iyo naqdi badan baan leenahay shariifkuna sidaasuu maraa sheekh albani sidaasuu maraa waa laga waa laga badan yahay jumhuur ahlicilmi saxaabadu ibnu mascuud bay ka sugan tahay tafsiilka in imaam iyo ma'muum aysusmeel iskugu imanayn imaamku tasmiic buu leeyahay maamuumkana taxmiid buu leeyahay ibn cumar bay ka sugan tahay abu hurayra ay ka sugan tahay wa bihi qaala shacbiyu camnu sharaaxiil axmed iyo maaligna sidaasay ku tageen ibnu mundir oo aimada madhabka shaaficiyada markuu hawshi fiiriyey wuxuu hi ilaahay baa gara allay taqaanaaye waxaan leeyahay wa bihi aquul sidaa ay saxaabo mareen baan leeyahay shaaficina warkiisa kuma jiro awsadkiisa mujalladka saddexaad saddex boqol iyo labaatan buu doortaa ra'yiga wadaadaha kale shaaficina iskaga lexda wa kaana yamur wuxuu ummadda fari jiray ayb markaan maanta iyo shalay yar firfiriya masalada waxaa ila xoog badan sida ay saxaabadu mareen hadda ka hor laakiin waxaan rajixi jiray madhabka shaaficiyada shaaficiyada maogtahay in laga dhaqaajiyo yar adag tahay in aada lii rixaaba mooyeen marka laakiin markaan shalay maanta masalada aad u firfirshay saxaabadan aan waaye wax kaloo khilaafsan hadda ka horna ma arag wadaadaha saddexda meesha wada marayn waxaa weeye abu hurayr ibn cumar iyo ibn mascuud walaa mukhaalif lahu min asaxaaba waxaan idhi tafsiilka iyo fahamka naska ayagaa kaaga dhow ha loo daayo wa kaana yamuru bidalika sidaasuu fari jiray in la yidhaahdo samc allahu liman xamidi rabbana walaka alxamd fayaqul nabig wuxuu odhan jiray idaa qaala alimaamu samica allahu liman xamida hadduu imaamku sidaa yidhaahdo faquluu allahuma rabbana walaka alxamd fainahu man waafaqa qowluhu qowla اlmalaa'ikati ufira lahu maa taqadama min dambi waynu soo maray wa kaana taaratan yaziidu mid kordhiyuu ahaa calaa daalika arrinkaas wuxuu ka kordhin jiray imaa mil asamaawaati wa mil ard inuu ku daro rabbanaa laka alxamdu mil asamaawaati wa mil alardi samada muggeed ilaah waxaad mahad leedahay mahad kuu sugnaatay samaawaadka muggood oo mahad ah wa mil alardi dhulka muggi wmila maa shita min shayin bacdu waxaa doontay intaa kadib samaawaad iyo dhul haddaana wxi u weyna intaasan ka naqanaay samaawaad iyo iyo dhulalba inaga inoola waxaan aragnay shan u qabato carshigaa ka weyn oo kursigaa ka weyn ayib makhluuqaadkoo rabbileeya baa ka waaweyn wamila maa shita min shayin bacdu iyo waxaa doonta muggii samaawaadka iyo dhulalka kadib wa imaa nabigu inuu kordhiyo ku daro mila asamaawaati wa mila alardi wamaa baynahuma inta udhaxaysa wa mila maa shita min shayin bacdu wa taaratan mararka qaarkoodna yudiif wuxuu ku dari jiray ilaa daalika arrinkaas ku biirin jiray qowlahu ahla ahanaa'i wاlmajdi ahla ahanaa'i ammaanta ahalkeediyo iyo walmajdi sharafta laa maanica wax hor istaagi kara ma jiro limaa acطayta waxa adugu bixiso walaa mucطi cid bixisaa ma jirto limaa manacta waxaad adigu diiddo walaa yanfac wax ma taro daljadi ninka hodanka iyo tanaadka u saaxiibka ah minka ay min cuquubatika iyo cadhadaada aljaddu muxuu ahaay maalkiisii iyo sharaftiisii ama dheeftiisii iyo nasiibkiisii wa taaratan takuunu idaafa mararka qaarkoodna wuxuu nabigu ku biirin jiray ducada hore mila asamaawaati wa mila alardi wa mila maa shita min shayin bacdu ahla atanaa'i walmajd axaqu maa qaala acabdu axaqu maa qaala alcabdu addoon wuxuu yidhahda waxaa u dhabsan ama u xaqsan alxaq waa inaga soo maray laba istilaax baa lagu tuuraa tafsiilkii waad soo marteen hadda ima weydiin kartaan alxaq wuxuu noqdaa mar wuxuu noqdaa bimacna almawjuud hayr almacduum walmustaxiil xaq baa la ilaaqi asagoo loo jeedo wuu jiraa shaygaa shay jira weeye oo markaa shay macduumana ma aha mustaxiilna ma aha markuu marka alxaq bimacna almawjuud uu yahay wuxuu noqon karaabaa nidhi saxiix iyo baailba walidaalikay salafku dhaheen wasixru xaqun maxay oga jeedaan waa wax jira ee ma ah waa sax sharciga ma aha marna wuxuu noqdaa alxaq bimacnaa aلصaxiix الsharciy buu noqdaa didkiisu markaa wuxuu noqon albaail ayib axaqu maa tan macnaha kee weeye marka waa kii صaxiixa ahaa iyo sharciga ah wuxuu addoon yidhahda waxaa u fiican weeye maa qaala cabdu wakulunaa laka cabdun dhammaantana addoonnaanu kuu nahay waxaa weeye allahuma laa maanica lima acطayta walaa mucطiya lima manacta walaa yanfacu da ljadi minka اljadu bacd nusa aljidu bay tadamba ka dhigayaan oo markaa dadaal noqon ayb laakiin labada in la sraaciyo mid laga dhigaa wanaagsan wa taaratan yaquulu fii salaati اleyl mararka qaarkood salaatuleilka wuxuu ku odhan jiraa lirabbi alxamdu lirabbi alxamdu rabbigaybaa mahad u sugnaatay rabbigaybaa mahad iska leh yukariru daliku ku celcelin jiray salaatuleilka xataa kaana qiyaamuhu naxwan ilaa uu istaagiisa uu noqday wax ku dhow min rukuucihi waa inay isku qiyaasan tahay rukuucdaada iyo istaagaadi iyo sujuuddaada iyo ictidaalkaada iyo qur-aan akhriskaada oo haddaad qur-aanka dheerayso rukuucdana dheerayso ictidaalkana dheerayso min rukuucihi اladii kaana qariiba min qiyaamihi rukuucdiisa u dhoweyn istaagiisa uu qur-aan kusoo akhriyey wa kaana wuxuuna ahaa qara'a fiihi istaagaa mid kusoo akhriyey suura baqara suurat اlbaqara kusoo akhriyey wuxuu kaloo dhihi jiray rabbanaa walaka alxamdu xamdan kaiiran mahad fara badan ayiban wanaagsanoo udgaysa mubaarakan fiihi khayrkiisa la badshay mubaarakan calayhi dushiisa la barakeeyey kamaa yuxibu rabbunaa rabbigaanu siduu jecel yahay buu yahay wayarda raallina ka yahay ama xamdigaasuu rabbi jecel yahay raallina ayb qaalahu rajulu baa ducadan ku ducaysta hadda aynu soo marray kaana yusalii waraau nabiga gadaashiis ku tukanhay bacdamaa rafaca ra'sahu min arakca markuu rakcaddii rukuucda ka soo toosay bacdamaa ra'sahu min arakci min arukuuc wa qaala wuxuuna yidhi wadaadki samica allahu liman xamida xamda kaiira طayiba mubaarakan fiihi kamaa yuxibu rabbana wayarda falama اnsarafa rasuul اllah rasuulka ilaahi markuu ka gadoomay oo ka baxay salaadii qaala wuxuu idhi man ilmutakalimu aanifan mar dhoweyto kuma hadlahayay faqaala rajulu wuxuu yidhi ana yaa rasuul allah nabi alla anigu ahaa khayr waxaaynama doonayno aniga soo mar faqaala rasuul lahi laqad ra'aytu waxaan arkay bidcatan waalaaiina malakan soddon iyo dhowr malag yabtadiruuna kala boobay u dhaqtamahaya ayhum koodii yaktubuhaa walu ay riwaayadku u badan yihiin yaktubuhaa awalu awalanba hadda ani ii dhigan aydna dhibba ma laha kii u horqori lahaa bay isku haystaa iطaalaة hada اlqiyaam wawujuub اliطminaani bihi bal halka aan ku joogo maanta inta ha joogo su-aalaan leen had leedihiin hada biاllaahi atowfiiq